alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wa salama tasliima kasiira inta aynaan gelin e, tafsiirka kollay mala su-aalo waa iska badan yihiin laakiin bacdi ka mid aynu ka jawaabaynaa haddii su-aalaha la iska sii daayo waxay noqonaysaa kolley in darsigaanu soconayn su-aali waxay ku saabsan tahay xaakimkii muslimka ahaa hadduu markaa khalad galo meeshana dad kale ay la joogaan ma halkaasaa loogu nasteexaynayaa mise gaar baa loogu nasteexaynayaa waxaa la odhanayaa haddii gaar loo helaayo gaar in loogu nasteexeeyaa waa sida fiican laakiin mar hadduu joogo meesha in loogu nasteexeeyo meesha lafteeda markaan dhibaato ka badani ka dhalanayn bi hada sharti dhibi kuma sugna saxaabada qaarkoodna waa sameeyeen asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi dhammaan waxa ku saabsan inkaarka selafka qaarkood ay ku inkireen a'immada qaarkood ay wax ku inkireen waxay ahayd isagoo imaamka ama amiirku jooga ayay ahayd laakiin isagoo maqan in dabadiisa hadalle laga odhanayay ma ahayn oo waxyaalaha saxaabada ka dhacay baa laga tilmaamaya hadday qisadii abi saciid tahay iyo hadday khayrkee tahayba marka markuu mawdica joogo ishkaal kuma jiro markaan dhibi ka dhalanaynin oo dhibaato ka badan aynay ka imanayn halkaa in lagaga inkiro isagiina xaadir yahay laakiin haddii loo heli karo si gaara oo gaar loogu naseexayn karo waa sida fiicane afdalka ah waayo qabuulka uu arrinka aqbalaayo taasaa usii dhowaansho badan laakiin marka dhibaato ka badani ka dhalanayso xaalka noocaasa iyada waxa weeye dee inkaarka munkarka la inkirayaba ama tagyiirka munkarka la bedelayaba waxa u sharti ahaa bisharti an laa yatarataba calayhi munkarun acdamu minhu waxa u sharti ahay munkar ka weyni inaanu ka dhalanayn ee marka munkar ka weyni ka dhalanaayo inkaarka munkarka la inkiraayo ama la beddelaayo ahlucilmigu waxay ku soo naqliyeen inkaarkiisu inaanu bannaanayn bilijmaac ijmac bay ku soo naqliyeen maxamed amiin shinqiidina wuxuu ku sheegayaa adwaaulbayaanka ayuu ku tilmaamayaa waxaan odhanayaa xaaladda munkar ka weyne ka dhalanaayo inkaarka munkarka la inkiraayo yacni markaa tagyiirkiisu ma bannaana biijmaaci almuslimiin wa kadalika alcalaamatu ibnu baaz saasoo kalunoo sheegay inkaarka munkarka la inkiraayo ama la khayiraayo la bedelaayo haddii munkar ka weyni ka dhalanaayo inkaarkiisa inaanu bannaanayn biijmaaci alculamaa oo culammadu ay ku ijmaacsan yihiin alcallaamatu lqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka waa kaga hadlaa inkaarka munkarka la inkiraayo marka munkarka marka la bedelo wuxuu idhi afar suura ka suuragal ah in munkarkii marka la bedelo macruuf bedelaayo oo macruuf iyo wanaag meeshii munkarka uu imanayo iyo in munkarka marka la beddelaayo munkar ka yari meeshii imanaayo iyo in munkar la midi imanaayo iyo in munkar ka weyni uu imanaayo oo arbacu suwar xaaladda munkarkii inta la beddelo macruuf beddelaayo ama munkarkii inta la beddelo munkar ka yari imanaayo xaalka caynkaasa waa waajib inkaarkiisu iyo tagyiirkiisu waa mid waajib ah waxbaana la kordhiyey marka munkarkii inta la bedelo munkar kale oo la midii uu meeshii soo bedelaayo o imanaayo wuxuu odhanayaa waa mawdicu ijtihaad labada marka kii hore iyo ka dambe haddii markaa ay isku mid yihiin oo marka ay mislan yihiin qaar marka aan kala badnayn waa iska mawdicu ijtihaad buu odhanaya laakiin munkarkii marka inta la inkiroo la bedelo munkar kaleoo ka weyni u bedelaayo taas marka laa yajuusu inkaaru taqyiirkiisa iyo inkaarkiisu ma bannaana waa laga aamusaya maaha in la waafaqayo oo lala imanaayo munkarkii oo dadkii markaa iska raacayaan laakiin waxay ka gaabsanayaan taqyiirkii ay beddelayeen bay ka gaabsanayaan oo ka aamusayaan laakiin inay la samaynayaan muraadku ma aha muraadku ma aha marka xaaladda calaa kulli xaal yacni xaakimkii u joogo eh, haddaan dhib ka badani ka imanayn iyo munkar ka weyni xaalka caynkaasi waxa weeye inkaarkiisu waa bannaan yahay lagu inkiraayo laakiin haddii la helaayo si gaara haddii la helaayo in loogu nasteexeeyo yacni fadaaka huwa alafdal waa ka marka waxa mudan ee fiican marka weeye mana aha marka uu isagu maqan yahay oo isagoo maqan lagu inkiraayo ama markaa lagu khudbadaynayo ama dadkiiyo shacabka markaysagaa loo sheegaayo oo xumaanihiisa loo taxayo inay noocaa la mid tahay maaha waayo ta noocaasi yacni dhibaatay sababaysaa waxaanay marka ahlucilmigu yidhaahdeen yacni waxay markaa sababaysaa yacni necbaansho ay xaakimkii necbaadaan iyo dadku inay ku kacaan waxyaalaha noocaasay markaa sababaysaa ta uu yidhi cabdullaahi ibnu cukaym axadu taabiciin mukhadram buu ahaa wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam muumin buu ahaa laakiin nabiga lama kulmin marka waa min akaabiri taabiciin buu noqonaya waa min almukhadramiin cabdulahi bnu cukaym wuxuu yidhi laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cuhmaana khaliifo dilitaanka la dilaayo cidna ku caawin maayo cusmaan dabadii markaasay ku yidhaha yaa abaa macbadin aw acanta calaa qatli dilka cusmaan la dilay miyaad ka qayb qaadato dadka ku caawisay qaala inii la acuddu dikra masaawi'ihi cawnan calaa damihi wuxuu uhi waxaan ku tirinayaa khaladaadkiisa sheegistaan aan sheegsheegi jiray yacnii kaalmo aan markaa caawiyey oo kaalmeeyey dilkiisa oo aan ka qayb qaatay baan ku tirinayaa buui khaladaadka uu sheegayaana waxay tahay waa umuuro ijtihaadi ah ou cusmaan la yimi maamul marka wax la maamulaayo ninka xaakimkii wakhtiyada qaarkood wuxuu samaynayaa umuuro ijtihaadi ah umuuraha ijtihaadiga ahi waa umuuro aqbali kara khata iyo sawaab mid walba ijtihaadkana haddii cidda ijtihaadaysa ay tahay mid yacni u suubantay inay ijtihaaddo ijtihaadkana ay xaqiisii mariyeen laguma dhaleecaynaayo iska daa in lagu markaa dembi loo nisbeeye bacdul oo ijtihaadiya ah buu markaa cusmaan sameeyey oo dad qaraabadiisa ah oo wanaag uu ku malaynaayey buu manaasibta qaarkood u dhiibay dabeedna waxyaale aanu ka ogeyn baa ka soo baxay dadkaasina waxay ahaayeen dad qaraabadiisa hadday tahay ninkii la odhan jiray weliid ibnu cuqba ibnu abi mucaayid oo xagga hooye ay cusmaan ka walaal ahaayeen oo badho saab ka dhigay dabeedna markaysa markii dambena khamriga cabbay laakiin markii ay u caddaatay inuu khamriga cabbay xadkii waa ka jaray oo cusmaan wuxuu yidhi xadka ka gooya ayuu yidhi xadiiskiisu saxiixuu ku suganyey xadiiska caynkaa ku saabsan dad kaleoo qaraabadiisa ah oo iyagana manaasib uu dhiibay baa jiroo dadku ay ka cawdeen umuuraha caynkaasi waxay ahayd umuur ijtihaadiya umuur ijtihaadiya bay ahayd marka cala kulli xaal umuraha noocaasa dadka qaarkood ay markaysa waxaa ku dhaleeceeyeen marka dhaleecaynta arrinka noocaasa lagu dhaleecaynayay ama umuraha caynkaasa yacni akhdaadiisii dadka qaarkood ay sheegsheegayeen baa markaysagaa dadkii ku biiray kadibna markaa dadkii ahlu fitnaha ahaa ee khawaarijta ahaa ee suwaarta ahaa baa ku kacay ilaa markii dambe ay dileen asarka sidaa ku soo arooray sanadkiisu waa saxiix ini la acudu dikra masaawiihi cawnan calaa damihi marka marka xaakimku maqan yahay in dadka lagu tacbiceeyo lagu buuxiyo oo laga warramo khaladaadkiisa mar walba dadka loo sheego yacni waxa weeye markay dadkii arrinkaas lagu biiriyo biiriyo biiriyo waxaa marka dambe ka dhalanaysaa yacni mafaasid iyo dhibaatooyin baa ka dhalanaya saas aawadeed asheekh ibnu baaz iyo asheekh ibnu cuthaymiin iyo waatay yidhahdeen laysa min manhaji salaf atashhiiru bicuyuubi alwulaati cala almanaabir manhajka salafka kama mid ahaa in waxa weeye ceebaha madaxda laga sheego mimbarada laga sheegaa manhajka salafka marka waxaa kama mid ahaa xadiisna waa ka soo arooray sheegaya man araada an yansaxa lidii suldaani falaa yubdihi calaaniyatan inkastoo xadiiskaas culammada qaarkood yacni marka ay saxiixiyeen qaarna markaysaa markaa ay u qabaan inaanu markaa sugnayn oo sheekhu alalbani waxau ihi marka waxa weeye asaaniid saxiixa ayuu ku soo arooray baynamaa culammada qaarkood ay markaysaga mucaasiriinta ka mida ah ay cileeyeen kutub sunnaha qaarkoodna waa lagu soo wariyey sida markaysagaa sunna libni abi caasim yacni marka waa lagu soo wariyey culammada qaarkoodna waa quweeyeen waxyaalo kaloo ayidayana waa jiraan sida xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku soo arooray oo lagu odhanayo usaama ayaa lagu odhanayaa alaa tansaxu licuhmaan usaamow maad cusmaan u nasteexaysid wuxuu yidhi inii la ansaxu lahu waa u nasteexeeyaa duuna an aftaxa baaban lam akun awala man fataxahu anigu waa u nasteexeeyaa buu yidhi cusmaan waa u nasteexayaa waa la taliyaa buu yidhi anigaan noqonayn ka ugu horreeye albaabka fura aana noqonayn albaabka uu sheegaya wuxuu ka tilmaamayaa waa alinkaaru lcalani inkaarka calaniga ah kii ugu horreeye fura anigaan noqonayn ayaan marka waxa weye u nasteexeeyaa buuli ya yani waxaan u nasteexeeyaa yani baynii wa baynahu duuna an aftaxa baaban lam akun awala man fataxahu baabka waxay culimmadu yidhaahdeen waa baab linkaari alcalani cala alwulaah inkaar calani ah in madaxda markaa lagu inkiro albaabkaasi waa kaasay yidhaahdeen saas aawadee albaabka noocaasa markii la furay sidaad markaa ku arkayso sharaxyada culammadaba ee markaa bukhaariga iyo muslimka iyo kutubaha kaleba sharaxyadooda albaabka markii la furay dadkii marka waxa weeye si calana markaysaa cusmaan loogu inkiray waxa markaa ka dhalatay inay ku kacaan dadkii cusmaan kadibna ay dilaan yacni sharaxa xadiiskaasay markaysa markaa ku keeneen culammadu oo markaysaa ku sharxeen marka xikmada usaame wuxuu tilmaamayaa inuu u nasteexeeyo laakiin hoos ugu nasteexeeyo albaabkaana markaysaga aanu furayn oo fitna marka uu ka baqayo saas yadaa buu tilmaamayaa albaabkii markii la furayna waxaa ka dhashay waxaan caaqibadiisa la mahadin ayaa ka dhashay oo in cumaan oo axad alcasharati almubashiriina biljanna ka mida tobankii jannada loogu bushaareeyey wa axad alkhulafaa'i araashidiin yacni khulafadii raashidiinta ahayd ee afarta ahayd na ka mid ahaa nebiga marka laga yimaado yacni markaa ummadda wuxuu noqonayay maqaamka saddexaad nebiga marka laga yimaado abubakar baa ugu fadli badan ummadoo dhan yacni ugu fadli badan cumar baa ku xiga cusmaan baa kusii xiga waxaa ka dhalatay cusmaan markaysaga in la dilo ayaa ka dhalatay yani mafsadada noocaasa ayay marka waxbay dhashay mafsadada noocaasa ayay dhashay waxayna noqotay markaysagaa seeftii yani wa idaa waqaca asayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama seeftuna waxay ku dhacday cusmaan ayay markaysaga ku dhacday yani markaa sidaas ayaa marka fitnadii ay marka u socotaa ay markaa u timi marka maqnaanshaha uu maqan yahay iyo joogista uu joogo saasaa farqi ugu dhexeeya waa midda kale yacni sheegista qofku munkarka uu sheegayo inuu waxaasi xun yahay hadday noqoto inaan u gaadhi karin xaakimkii waa inaan u magacaabin laakiin isagoo maqan hadduu magacaabo oo uu dabeedna markaysaa markaa bitacyiini ku radiyo yacni waxay noqonaysaa markaa ta noocaasi mid iyadu markaa waxa weeye mafsado xambaarsan bay noqonaysaa hadday ka dhalato markaysaa markaa weliba in markaa yacni akhtaadiisa dadka loo taxayo yacni markaa munkar markaa lama inkirin ee waxay noqonaysaa in marka nacaybkiisa la beerayo oo taasina markaa ay sababayso markaa fitna ay sababayso waxay noqonaysaa markaa hadduu qofku doonaayo uu leeyahay isagiina ma gaari karo yacni markaa xaqii inaan sheegana waan doonayaa masalan oo kale yacni markaa ribe hadday tahay ribadu caam ahaan uga hadlayaa xaakim iyo maxkuumtoona isagaan sheegin sida sheekh ibnu baas ba markaa uu sheegay oo waxau yidhi marka waxaweye ay noqonayso inuu markaa ku inkiraayo ama zinada ha inkiro ama ribada ha inkiro yacni marka waa inaanu magacaabin laa xaakim walaa maxkuum aanu magacaabin ee uu markaysagaa ka mas'ale ahaan masalada uga hadlaa bes markaa taa ku joogaa laakiin ruuxa marka waxa weeye maantana saasuu sameeyey maantana saasuu la yimi maalin walba la taagan markaysa waxaan markaa calanka la taagan oo yacni u taxaya xumaanihii marka uu samaynayey markaa u taxaya waxa ka dhalanaya uun markaa sawra ayaa ka dhalanaysa in marka waxa lagu kaco oo waxa weeye markaa yacni hadhow yacni markaa fitna ay ka timaado ayaa ka imanaysa marka sidaas aawadeed labada xaal mid laysaga qiyaas qaadan karo yacni waxa weeye ma aha qofka markaa tahyiijka samaynaya dadka ku kicinaya ee necbaysiinaya ee ku beeraya markaysaa markaa inay necbaadaan oo dadkiina ku kicinaya wuxuu samaynaya macna alkhuruuj buu la imanaya macna alkhuruuj ayuu la imanayaa waana tay culammadu ku sheegayaan inuu khuruuj qawliya yahay yacni markaa waatay ku sheegayaan taas weeye laakiin ruux markaysagaa munkar uu ka warramay daata munkar bes oo cidda marka waxa weeye ay ka dhacdayo waxba aan sheegin taas markaysa waxaa lama mid aha oo waxaweye zinadiibuu ka warramay xaakimku hadduu zinaystay xaakimkii ma odhan xaakimkaa zinaystay yacni hadduu ribo markaa sameeye xaakimkaa sameeyey iyo xaakimka caynkana markaysaga ma odhan wuxuu ka warramaun ribadii ama zinadiibuu ka warramay nusuustii adiladiibuu taxay waciidada ay leedahay buu sheegay xumaanteedu ka warramay bas dabeedna markaysa markaa ilaahay laga baqo ha layska daayuu yidhi dabeedna markaa waa ka baxay munkarkii waa inkiray xaqina waa caddeeyey wax sawra ah iyo kicina ah iyo fitna ana yani waxawe ma samayn marka qofkii marka waxaweye sawre iyo marka kicin samaynaya yani waxaweye isagu waa ka duwan yahay yani ma aha mid waxaweeye markaa xaqun sheegaya ma ahee waxa weeye waa mid kacdoon markaysaga wada iyo ku kicin yani markaa mid wada weeye taasina waxay ka hor imanaysaa aacada ayay markaysaa waa ka hor imanaysaa aacadii la ateecayey ayay ka hor imanaysaa waxaana markaa layna amray in xukaamta yani markaa dulmigooda lagu sabro wa calaa asaratin calayna soo axaadiista kuma soo aroorin in waxa weeye markaa nebigu ku yidhi ansaarta sabra waxaad la kulmaysaan dabaday marka waxa weeye xoolaho marka la ysku jeebo oo idinka markaysaga markaa dee xaqiinnii yani markaa laydin siin waayo marka waxa weeye sabra isbiruu xataa talqawnii cala alxawd yacni qayliya oo hadla oo kadaa oo markaysaga dadka marka waxa weeye yani meel walba isla taaga ma odhan yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista kale ee saxiixyada waxaa ku soo aroortay in la weydiiyo lagu yidhi ka waran hadday umara timaado iyo madaxi xaqoodana na weydiisanaya xaqa aanna siinayn wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam acduu xaqahum xaqooda siiya wasalu llaha xaqakum idinkuna iyo xaqiinna ilaahay ka barya hadda maaragta maxaa labadii arrin waa kala saaray idinku xaqooda markaysagaa bixiyo xaqooda siiya xaqooda markaa siisaan wasalu llaha xaqakum xaqiinnana ilaahay weydiisa xaqiinnana ilaahay weydiisa saas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi su-aasha kale ku saabsan cashuuraha ku saabsan oo odhanaysa waxa weeye cashuuraha yacni ma bannaanaanaysaa in markaa la qaado haddii waxa weeye markaa dakhli kale aanu jirin waxay markaa tahay cashuuruhu shareecada markaysaga mid ku bannaan ma aha laakiin waxa weeye haddii ay markaa madaxdu markaa ay cashuuraha markaa dalbadaan iyagoo markaysagaa shareecadii aynay ku bannaanayn haddana waxa weeye yacni markaa loo diidi maayo ah, lagumana dagaalamayo nusuusta caamkaana looma soo qaadan karo nusuusta tilmaamaysa yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam ninbaa wuxuu ku yidhi hadduu ni yimaado ka warran oo yuriidu akhda maali uu doonaayo xoolahayga inuu qaato qaala falaa tucطihi maalaka xoolahaaga ha siinin qaala arayta in qaatalanii qaala faqaatilhu ka waran hadduu igula dagaalamo kula dagaalam buu yidhi qaala ara'ayta in qatalanii hadduu i dilo ka warran qaala fa anta fi ljanna qaala ara'ayta in qataltuhu ka warran haddii aan dilo qaala huwa fi nnaar xadiiskaas waa xadiis caama kuma saabsana baabka umarada kuma saabsana umarada markaysaga axaadiis kale ku soo aroortay oo tilmaamaysaa haddii waxa weeye yani markaa xataa xoolaha ay dulmi kaaga qaadayaan inaan markaysaga lagula dagaalamayn yani marka adilo khaasa ku soo aroortay daliilka caamka iyo daliilka khaaskaana waa la ysku khasisaa oo xadiiskii marka muslim saxiixa ku soo wariyey wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa aic wain daraba dahraka wa akhada maalakana waa loo dabdin karaa yani macnuhuna isku mid buu ku dhacayaa waxaa loo jeedaa xaakimku hadduu waxaweeye yani markaa uu dhabarka kaa garaaco iyo hadduu xoolaha kaa qaado fasmac wa maqalo aiic yacni kula dagaalan lama odhan marka kani waa daliil khaasa weeye daliilka caamka iyo daliilka khaaskaana waxa weeye masalada markaa khaaska waa laga khaas yeelaa daliilka adilada caamka waa laga gaar yeelaa oo waxa weeye daliilka khaaskaabaa masalada marka waxaa la raacayaa oo waa laysku khasisayaa saasaa lagu jamcinayaa haddii mar khaaskiiyo caamka munaafaad ka dhexeeyo waa laysku khasisaya waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilahir naskun buyina waxay noqonayaan qaar iskhasisaya oo waxay noqonaysaa daliilka caamka in masalada gaarka laga reebaayo mar haddii munaafaad ka dhexeeyo oo labadu ay iska hor imanayaan oo iskhilaafsan yihiin sidaas yadaabay markaa noqonaysaa marka waxa weeye xaakimku miduu kala mid yahay umuuraha dadka kale kala mid yahay ma aha waxa weeye waa marka ka duwan yahay yacni waxaa layna amray alsabru calaa jawri alwulaa madaxda markaysa markaa dulmigooda in lagu sabro in lagu sabro ayaa markaa la amray way hadii lagu sabri waayo oo sawro iyo kacdoon iyo markaysaga kicin iyo yacni marka waxa weeye la sameeyo sida markaa hadda dadka qaarkood ay sameeyaan marka mudaaharaada iyo wax ay sameeyaan oo dabeedna mafaasid iyo dhibaatooyin ay ka dhashaan yacni nafa ay ku baxaan dad ay ku dhintaan hantiyi ku burburto cid dhiiggoodu xaaraan yahay lagu daadinayo oo lagu laynayo labada darafba hadday tahay markaysa markaa xagga shacabka iyo xagga kaleba yacni waxa weeye umuuraha noocaasi waxay noqonayaan mid muxarama aan bannaanayn ayay noqonayaan khayrna qaar kordhinaya ma aha mudaaharaadku yacni khayr kuma jiro mafaasid bay xambaarsan yihiin waxaa layna amray in la sabraa layna amray loo nasteexeeyo ismana diidana nasteexada loo nasteexaynayo iyo sabirka la sabrayo yacni markaa laba shay oo isdiidan ma aha iyadoo loo nasteexaynayo ayaa hadduu nasteexadii qaadan waayo haddana lagu sabraya asheekh ibnu cuthaymiin markii la weydiiyo la yidhi yani madaxda miyaydaan markaa u nasteexayn wuxuuhi waan u nasteexaynaa laakiin waxa markaa madaxda na dhex yani laba mafsadaa ka iman karta haddaanu dadka u sheegno yani waxa weye annagoo u nasteexaynaynaa oo si gaara ula hadlayna haddana haddaanu markaan idhaahno saaya saaya saasaanu ku nidhi laba dhibaata ka dhalan kara dhibaata waxay tahay markay madaxdu qaadan weydo taladii inay dadku ku kacaan way ka iman kartaa marka sidaas aawadeed dadka uma sheegno yacni waxaanu ku nidhi mid labaadna waa ka iman kartaayo annaga laftayada marka waxa weeye dee ikhlaaska yagii bay waxyeeli kartaayo riyaa iyo waxbaa soo geli kara haddaanu dhahno saa iyo saa iyo saasaanu ku nidhi marka laba mafsado ayaa markaa ka iman kartaa sidaas aawadeed yacni markaa si gaaraan waxaan ugu sheegayno aanu markaysaa ugu sheegnaa culamaduna aad bay uga hadlaan masalada noocaasa kollay markaysa kutuba ay kaga hadleen iyo fataawooyin iyo mid walbowna way jiraan waa masalo markaysa markaa hadalkeedu kollay yacni u badan yahay culammaduna aad iyo aad ay uga hadlaan masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay qof labaatan jira oo aan tukanaynin ma lagu dilayaa salaadii waxay yacni markaa tahay cidda kollay wilaayada ku leh Eh, de marka dhibi ayna uga imanayn waa dhici kartaa de inuu markaysa markaa kuyani ku garaaco ama ku edbiyo waalidkii laakiin waxaaba dee dhici karta de la dagaalamaa suuroobi kartaa marka waxa weeye taas waxay ku xidhan tahay wadcigu siduu yahay ku xidhan tahay oo dee waxa weeye dadku marka isku mid ma aha haddii waxa weeye markaa xaaladda noocaas ah kollay eh, mustaqil buu noqday oo dee waxa weeye taxta alwilaaya ma aha oo marka mid amarka ku hoos jira ma aha waxa ugu badan markaa naseexada hadduu qaadan waayo waalidku ku samayn karaa waxa weeyaan inuu yidhaahdo ardayga tag ku yidhaahdo yacni weeyaan laakiin hadduu gacan u isticmaalo waxaaba dhici karta isaguna dee odayga inuu ku tala xumoobaba ayaaba suuroobi karta markaa saas aawadeed yacni nasteexada markaysa markaa ha u badiyo yacni markaa taas yadaa ha ku dadaalo inuu nasteexada u badiyo ha ku dadaalo su-aalihiintaasaynu ku gaabsanaynaa waxa kale wakhtiyo kaleaynu eegi doonaa insha allahu tacaala waxaynu joognay aayadda lixdanaad iyo aayadaha ka dambeeya ayaynu laqbadii koowaad aynu laqbaynay aayaddan alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik suurat nisaa baynu joognaa aayadda lixdanaad marka aayaddan allah uu yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguut sababu nuzuul ayaa aayadda la sheegay asbaabaha qaarkood ma sugna asbaabaha la sheegay waxaa ka mid a ah in la yidhi cumar bnu khataab ayaa nin munaafiqa iyo nin yahuudi ah ayaa isula yimi markaasaa waxay yidhaahdeenna kale xukun markaasaa ninkii yahuudigaa ah wuxuu ku yidhi waxaanu isula tagnay nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu isula tagnay kadibna anuu ii xukumay ninkani waxaweye waa diiday yacni haddana adigaanu kuu nimi riwaayaadka qaarkood oo kacbu bnu ashraf sheegayaana waa jiraa ninkii yuhuudiga ahaa inay markaa yacni u tageen cumar bnu khaaab ninkii munaafiq ahaa buu ku yidhi masaasaa saasaa markaasuu yidhi haa dabeedna wuxuu yidhi isagoo seeftuu soo qaato kurkuu ka jaray baa la yidhi aayaddaa ku soo degtaa la dabeedna wuxuu yidhi marka haada xukmu man lam yarda yacni waa xukunka ciddii aan ku raalli noqon biqadaai illaahi wa rasuulih xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka aan ku raalli noqon xukunkiisu waa kaa sabab nusuulka saa ku soo arooray ma sugna waa marka waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira nin kadaabo beenawaasa maxamed ibnu saa'ib alkalbi ayaa ku jira waana kadaab cilooyin kalena weliba waa leeyihi saas aawadeed bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen waa daciifun jiddan bacdina waxay yidhahdeen waa mawduuc waa mawduuc bay yidhahdeen alxaafid ibnu xajar baa fatxulbaariga wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa daciif waxaana quweynayaa asarka mujaahid marka noocan maa cibaarada kolley waa khafiifiyey oo iyadoo sanadka kadaab ku jiro ayuu yidhi sanadku waa daciif oo xataa daciifun jiddan ma odhan asarka uu yidhi waa quweynayaana isaguna cillooyin dhowruu leeyahay waa marka koowaade waa mujaahid baa yidhi oo waa mursal mar labaadka inqitaac baa ku sugan mar saddexaadka sunayd oo markaysagaa daciifa ku jira saddex cilluu isaguna leeyihi dacfigu hadduu shadiid yahay oo daran yahayna dee ma kabmo mana quwoobo asaaniidda daciifkaee la ysku quweeya waa marka dacfigu uu yahay mid sahlan uu yahay laakiin hadduu shadiid yahay laa yajburu walaa yanjabir isna wax ma kabaayo mana kab maayo waxna ma quweynaayo lamana quweynaayo saas aawadeed yacni hadalka caynkaasee cibaarada sheikhu cabbiray mid la cuskan kara ma aha waayo dee qawaaciddii baa ka hor imanaysa xukunku isagu ka yidhi marka waxa weeye kalbi yacni uu ka yidhi eeg ma dacfi yasiira mise waa dacfi shadiida markaa saas aawadeed taasi sababnusuulkaasi ma sugnaan qiso labaadoo tilmaamaysa inay waxa weeye laba nin isku qabteen oo midna yuhuudi yahay midna munaafiq yahay oo dabeed markaa mid uu yidhi markaa kacbul ashraf aanu tagno midna uu yidhi nebigaan u tagno isaguna waxa weeye markaa ma sugna basada kacbulnashraf ku saabsan sababnuzuul saxiixaa jira oo ay leedahay aayaddani sababnuzuul yani markaa saxiixa jira cabdulaahi bnu cabbaas laga soo warinayo qaala kaana abu burdata alaslamiyu kaahinan yaqdii bayna alyahuudi fii ma yatanaafaruuna ilayhi fatanaafara ilayhi unaasu min aslam faanzla allahu tacaala alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk waaxidii baa ku soo wariyey asbaab nuzuulka tabaraanina wuxuu ku soo wariyey kabiirka mucjamulkabiirku ku soo wariyey ibnu xajar alhaytami waxau ihi rijaaluhu rijaalu saxiix yacni ragga sanadkan ku sugani waa ragga markaa saxiixa wax loogu wariyo waxa saxiixiyey suyuuti oo yidhi waa sanad saxiixa axmed shaakir oo isaguna muqbil ibnu haadi alwaadic oo isaguna saxiixiyey marka waa sabnuzuul saxiixa wey sabnuzuulkaasi wuxuu tilmaamayaa alfaadda qaar baa abu barza ku soo aroortay riwaayadka qaar laakiin burda ayaa saxan abu burdat alaslami baa kaahin buu ahaan jiray dabeedna yuhuuddu kale xukumi jiray waa qabla alislaam waxay isku qabtaan buu yacni isagu u garsoori jiro kale xukumi jiray markaasaa dad markaa yacni qabiilka ama jilibka aslam ka mida ayaa markaa u tegey oo yacni u xukun doontay markaasaa deedna aayaddani ku soo degtay alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguut marka waxaa laga qaadanayaa xukun doonadka loo xukun doonto waxaan sharci ahayn inay muxaramta inay bannaanayn daaquud in loo xukum tegayana inay noqonayso gaaladii carbeed waxay samayn jireen kuhaanta inay u xukum tegi jireen marka iimaankii waxaa lagu sheegay iimaankoodii zacmi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut daaquutka inay u xukun doontaan bay doonayeen waxaana la amray inay daaquutka ka kufriyaan oo xukun kastoo shareecada khilaafsani wuxuu noqonayaa taaguut buu noqonaya waxaa waajiba sharciga in loo xukun tago waxaana waajiba sharciga in wax lagu xukumo waxaan sharci ahayn in wax lagu xukumaa ma bannaano waa muxaram waxaan sharciga ahayn in loo xukum tagaana sharciga islaamka waxaan ahayn in loo xukum tagaana ma bannaana isaguna waa muxaram waana min kabaa'ir dunuub waxaana laynoo sheegay cidda markaa ku xukunta waxaan sharci ahayn kufri iyo fisqi iyo dulmiba intaba lagu sifeeyey waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum alzaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum alfaasiquun marka alkaafiruun iyo alzaalimuun iyo alfaasiquun saddexda wasfiba waa lagu sifeeyey iimaankana waa laga nafiyey hadda maaragta falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima wamaa hum bimuminiina aayad kaleu allah ku yidhi marka iimaankiina waa laga nafiyey marka yacni dembi weyn inay tahay baa laga qaadanayaa waxaana noqon kartaa kufriga laynoogu sheegay iyo fisqiga iyo dulmigu marna wuxuu noqon karaa yacni kufrun naaqilun can ilmillah kufri qofka diinka ka saaraya oo ka raraya bilkuliya marna wuxuu noqon karaa kufrun duuna kufrin kufri ka sokeeyo kufrigii weynaa oo min kabaa'iri dunuub ah dembiyada kuwada waaweyn laakiin qofka aan milladda ka bixinayn oo ka saarayn labadaas ayuu markaa marba mid u dhici karaa marba mid ayuu dhici karaa siday ahlucilmigu marka ay caddeeyeen in la yidhaahdo xukmu bihayri maa anzala allah dhammaan waxa weeye wada kufri akbar oo tafsiil ma lahana waa madhab alkhawaariji yacni madhabtii khawaarijta weeye oo khawaarijta ayaa saas yadaa qabay laakiin ahlu sunna waljamaaca inay tafsiil leedahay ayay qabeen sida asarka marka waxa wayan cabdulahi cabaas cabbaasba ku soo aroortay inuu yidhi kufrun yani marka kufrun laa yanqulu can ilmilla ama laysa bilkufri aladii tadhabuuna ilayhi kufrigaa ku tegaysaan ma aha waxaweye yani markaa waa kufri yani aan qofka diinka ka saarayn ardaydiisna saas yadaa ay yidhaahdeen oo sii caddeeyeen ay yidhaahdeen waa kufrun duuna kufrin waa kufrun laa yanqulu can ilmilla waa kufri ka sokeeyo kufriga weynaanshaha badan waa kufrun laa yanqulu can ilmilla sida taawuus wakhayruhu iyo ardaydii ibnu cabbaas marka ay tilmaameen ahlu sunnahuna ariiqada noocaasa ayay raaceen oo ay marka waxay ku sugnaayeen oo ay markaa qabeen saas aawadeed bay culammadu markaa tilmaameen inay masaladu tafsiil leedahay culammaduna ay ku soo naqliyeen ijmaac ahlu sunnuhu isku waafaqsan yahay ay ku soo rareen madhab alkhawaariji nisbeynta loo nisbaynayana waxaa laga qaadanayaa inaan la tafsiilin oo la yidhahdo xukm bihayri ma anzala allah dhammaan waa kufri akbar khawaarijta madhabkooda nisbeynta loo nisbaynaya waxay kutusinaysaa cid ahlu sunna oo qabtaa inayna jirin waayo mas'ala khilaafiya oo ahlu sunna isku khilaafsan yihiin yani bacdi ahlu sunno ka mida masale ay ku tageen in markaa khawaarij loo nisbeeyo lehe khawaarij baa qabtaa dee saaiq ma aha yani saaiq ma aha yani khilaaf marka waxa weeye ahlu isku khilaafsanyin inay jirin bay caddaynaysaa nisbada loo nisbaynaayo sidaa inay qabaan khawaarijtu markaa inay qabaan waxay caddaynaysaa inaan wax ahlu sunno oo sidaas qabaa ayna jirin ahlucilmiga qaarkoodna way sheegeen in ahlu sunnuhu ay markaa qabaan inaan cala alitlaaq loogu gaalaysiinayn oo aayadahan markuu fasirayo mudafar asamcaani oo yacni markaa qarnigii shanaad noolaa afar boqol iyo sagaal iyo siddeetankii dhintay wuxuu odhanayaa markuu sharxayo aayadahan suuratu nisaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum waxay odhanayaan ahlu sunnuhu tarku lxukmi laysa bikufrin yacni markaa xukunka in laga tagaa oo bimacnaa camalan looga tagaa yacni kufri ma aha wuxuu u jeedaa yacni markaa yacni tegista marka camal ahaan looga tago oo la ictiqaadsan yahay yacni ma aha kufri akbara ma aha ayay ahlu sunna qabaan buu odhanaya ahlu inay saa qabaan buu markaa caamatan u nisbaynayaa oo tilmaamaya culamada qaarkoodna markaysaa dee ijmaac tasriixiyeen abulcabaas alqurtubi kitaabkiisa marka waxa weeye uu muslimka ku sharxayo saxiixu muslimka almufhimu lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim ama saxiixi muslim waxa uu ka odhanayaa markuu ka hadlayo yani ictiqaad iyo camal baa jira in la caqiideeyo iyo in marka waxa camal ahaan xukunkii loola yimaado marka haddii waxa weye la ictiqaadsan yahay xukunka sharciga ah inuu isagu sharcigii yahay oo waajib yahay la caqiidaysan yahay oo la rumaysan yahay laakiin camalan looga tago yani waxay noqonaysaa wa tarku alxukmi bidalika yani iyadoo la ictiqaadsan yahay in laga tagaa laysa bishirkin bilitifaaq shirki ma aha bilitifaaq waafaqsanin laysku waafaqsan yahy inay shirki ku ahayn saasuu odhanaya abulcabaas alqurtubi waxaanu ka mid ahaa culammadii qarnigii toddobaad ayuu ka mid ahaa wuxuu dhintay lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijiriga ayuu markaa dhintay nawowi ayay isku wakhti ahaayeen laakiin uu ka horaan dhintay yani markaa abulcabaas alqurtubi saaxibu tafsiirkana sheikh buu ahaa abu cabdillahi alqurtubi ardaygiisii ayuu ahaa yani abulcabaas baa shiikhii ahaa marka saxiix muslimka markuu sharxayo saasuu ku odhanaya mujalladka shanaad yani safxadda boqol iyo yani toddobiyo toban ilaa boqol iyo siddeed iyo toban maktabat almutaacana ciddii u baahan wuu yaallaa kitaabku wuu ka eegi karaa marka waxa weye wa tarku bidalika laysa bishirkin bilitifaaq sidaa in looga tago wuxuu soo caddeeyey marka hore ictiqaadka in lala yimaado yani marka iyo camalka in lala yimaado labaduba waa waajib labaduba markay waajib yihiin hadduu qofku ictiqaadkii isagoo caqiidaysan uu camalkii ka tago wa tarku lxukmi bidalika laysa bishirkin bilitifaaq gaalnimo ma aha itifaaq baynay gaalnimo ku ahayn wuxuu u jeedaa shirki akbara ayaynay ahayn buu ka tilmaamayaa waa sidaa culammada ahlu sunnahu ay yidhahdeen kufrun duuna kufrin iyo dulmun duuna dulmin iyo fisqun duuna fisqin wakhtigay gaalnimada noqonaysaa waa goorma waa marka yani xukunka shareecada khilaafsan ee wadciga ah ee qaanuunka shareecada khilaafsan yani isaga la fadilaayo laleeyahay isagaaba afdal ah amaba laleeyahay yani shareecadii laguma dhaqmi karo yani oo ma suuragal ah shareecada in lagu dhaqmo oo wakhtiga lama shaqaynayso yani waxa weye wakhtigii badwaanta la ahaabaa markaysaga lagu camalfali karayey laakiin hadda markaysaga mid wakhtiga la shaqaynayso xadaarada yani iyo ilbaxnimada yani wakhtigan yani wax lagu xukumi karo ma aha haddii la yidhaahdo waa gaalnimo haddii la yidhaahdo marka waxa weeye qaanuunkaa fadilan baa shareecada khilaafsan oo shareecada ka wanaagsan haddii la yidhaahdo waa gaalnimo haddii la yidhahdo qaanuunka shareecada khilaafsan iyo shareecadu way siman tahay oo musaawaah taswiya lala yimaado yadana waa gaalnimo haddii marka la yidhaahdo shareecada afdal ah laakiin qaanuunka in lagu xukumaana waa bannaan tahay qaanuunka shareecada khilaafsan in lagu xukumaana waa bannaan tahay waa istixlaalu maa xarama allah wuxuu ilaahay xaaraantinimay oo la xalaashanayo weeye iyaduna waa gaalnimo intaasoo suuro waa kufrun yani akbar bilijmaac gaalnimay markaysagaa tahay kufri weyn oo milada laga baxayo weeye suwarkaasi waana lagu ijmaacsan yaho waa laysku waafaqsan yahay oo wax khilaafi kuma jiro saas aawadeed imaam axmed ibnu xambal markii la weydiiyey oo lagu yidhi aayaddan waman lam yaxkum bima anzala allahu faula'ika hum alkaafiruun maxay tahay wuxuu yidhi waa milu iimaani bacdihi duuna bacdin fakadalika alkufru xataa yajii'a min dalika amrun laa yukhtalafu fiih iimaanku siduu u tajazuo u qaybsamaa kufriguna u qaybsamaa buu yidhi milu iimaani bacdihi duuna bacdin iimaankii baa tajazu'aya iimaan naaqis ajra u qaybqaybsamaa yacni iimaanku markaysaga markaa ama wuu wada tagaa ama waa wada joogaayo ma tajazu'o ma qaybsamo ma nuqsaamo ma aha sax e, saxdu waxay tahay iimaanku naaqis iyo kaamil buu leeyahay yatajaza dadku waa kala iimaan weyn yihiin waa kala iimaan yar yihiin saas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay fii qalbihi misqaalu daratin min iimaan misqaalu dirhamin min iimaan yani misqaalu diinaari min iimaan adnaa adna adnaa misqaali darati min iimaan waata axaadiista sixaaxa ku timi dadka markaysaga naarta laga soo gurayo qaarkood markaysaga markaa kii qalbigiisa diinaar in la egoo iimaani ku jirto dirham in la egoo iimaani ku jirto yacni misqaala darra in la eeg quraansho in la miisaano iimaani qalbigiisa ku jirto adnaa adna adna misqaali darati min iimaan yacni quraanjo wax la miisaano wax ka yar wax ka yar wax ka sii yar oo iimaani qalbigiisa ku jiro naarta waa laga soo saaraya in naarta kuma waaray saddex goor baa adna adna adna lagu celiyey markaasaa laga daba keenay maxay eh, loo idaafeeyey misqaali darati min iimaan haddama aragta marka iimaanku waa qaybsa milu iimaani bacdihi duuna bacdin fakadalika alkufru kufrigana saasoo kale u tajazua u qaybsamaa waxaa jira kufri akbar waxaa jira kufri asqar ya ayaa jira fakadalika alkufr xata yajiia min dalika amrun laa yukhtalafu fiih marka kufrigani waa kii qofka marka waxa weeye aan markaa diinka bilkuliya uga rarayn ilaa uu yimaado waxaan la ysku khilaafinin daabitka uu sheegay imaam axmed ibnu xambal waa maxay yacni aayaddan xukumka waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun kufrigeedaa waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay kufrun asqar ama kufrun duuna kufrin ilaa goorma marka nisbada dadka lagu xukumayo waxa marka ilaa waa xataa yajii'a min dalika amrun laa yukhtalafu fiih ilaa uu ka imanaayo arrin aan la ysku khilaafini oo ijmaac ay tahay ilaa uu imanaayo waxaa la odhanayaa waa kufrun duuna kufrin baa la odhanaya waa kufri ka sokeeya kufrigii weynaa ayaa la odhanaya taxaakumka markaa loo xukum tegayaana waa saas si laeg tafsiilka tafsiilkiisii ayaa markaa gelaya tafsiilka tafsiilkiisii ayaa markaa gelaya alxukmu bigayri sharci ama ilaa yani marka xukmi illaahi wa xukmi rasuulih waxay noqonayaan tafsiilku marka miduu sidaa ugu jiro yani markaa saasuu markaa noqonaya yani akhlaaqda munaafiqiinta iyo dhaqamada munaafiqiinta inay ka mid tahay inuu xukunka yani marka shareecada khilaafsan uu qofku markaysa markaa doono saas aawadeed yani marka waxaa aayadda lagu sheegay yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut waxay doonayaan inay yani taaquutka u xukun tagaan bay doonayaan yani marka taasay marka waxaa doonayaan waida qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allahu ila rasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda marka waxa weeye iyagu kuma raalli aha xukunkii shareecadaba markaysaa kuma raalli aha xukunkii shareecadaba kuma raalli aha munaafiqiinta markaysaa marka kufrigooduna waa kufrigii khafiga ahaa markaysaa weeyi kufrigii khafiga ahaa yani kufrigu wuxuu qaybsamaa kufri daahira iyo kufri khafi ah adamaarta marka nifaaqooda markay caddaystaan ayaa markaa lagu xukumaya laakiin wakhtiga marka ay qarsanayaan ee markaysa waxyaalo kale ay markaa yani ay sheeganayaan waxay noqonaysaa markaysa markaa yani mid qarsoon buu noqonaya kufrigii marka khafiga ahaa ama nifaaqi ayuu markaysa waxaa noqonaya kufriga daahirka axkaamta ku dhalanayaana waa maxay waa ka markaa muuqda yani marka weeye oo axkaamta adduunyadu waxay ku dhisantahay daahir bay ku dhisan tahay addamaragta marka iyagoo yani u xukun tegaya sharcigii waxaan ahayn ayaa haddana maca dalik lama odhan yani marka man badala diinahu faqtuluuh dila lama odhan ee waxa markaysa markaa lagu yidhi faacrid canhum yani ka jeeso ulaaika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacibhum waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa yani qawlan baliiqa saas ku dheh baa la yidhi sidaa ku dheh ayaa la yidhi marka kufriga markaa qofka lagu xukumayo waxa weeye waa wax gaalnimaa markuu caddaysto laakiin shayga khafiga gaalnimada u qarsanayo yani marka waxa isagiyo yani marka ilaahay ayay marka ka dhaxaysaa ilaahay baa og qalbigiisa waxa ku sugan hadday raalli ahaansho tahay hadday nifaaq tahay hadday yani marka isaga yani allah baa og saas yadaa weeye tafsiilka caynkaasina waxa weye waa sida ahlu sunna waljamaaca ay qabaan weeye yani marka tafsiil intaa ka badan waxaynu ku samayn doonaa insha allahu tacala ama kaga hadli doonnaa aayaadka suuratulmaa'ida qaala lmusanif raximah llah wa nasala lama ikhtasama yahuudiyun wa munaafiqun waxaa soo degay markii ay gartameen oo isdacweeyeen yahuudi iyo munaafiq oo fadaca almunaafiqu ilaa kacbi bni ashraf munaafiqina uu dalbaday inay markaa la qabto kacb bn ashraf intii ka ahaatay liyaxkuma baynahumaa si uu kala xukumo wa daca alyahuudiyu ila nabiy sala allahu aleyh wasalam yahuudiguna dalbaday in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay isula tagaan faatayaahu atayaahu dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u tageen ay isla xukun tageen faqadaa lilyahuudiyi yahuudigii uu xukumay falam yarda almunaafiqu munaafiqii aanu ku raali noqon wa atayaa cumar haddana cumar ay u yimaadeen fadakara alyahuudiyu dalik yahuudigiina arrinkaa u sheegay ou yidhi nabigaan isla xukum tagnay maxamed baan isla xukum tagnay anuu ii xukumay ninkanna waa diidey faqaala lilmunaafiqi wuxuu ku yidhi munaafiqii cumar baa ku odhanaya akadalik ma saasaa arrinku faqaala wuxu uhi nacam haa faqatalahu cumar waa dilay sabab nusuulkaasi ma sugnaa waana daciifun jiddan bacdu ahli cilmina waxaaba yidhahan waa mawduuc marka dacfigiisu waa daran yahay cajiib waxaa ah suyuudi isagoo sabab nusuulka kale saxiixiyey ee abuuburdata alaslami kaahinkii la isla xukun tegi jireen yuhuuddu isla xukum tegi jireen isagoo markaa saxiixiyey oo lubaabu nuquulka iyo meel kaleba ku saxiixiyey ayaa haddana maca daalik isagii ma soo rarin ee wuxuu soo raray kii dacfigiisu darnaaye shadiidka ahaa ee kadaabku soo wariyey beenawaasku ayuu marka waxa weeye markaa halkan ku qoray marka tan noocaasina waxa weeye calaa kulli xaal dee saxdu waxay ahayd ka kale inuu ku qoro ayay ahayd qisadana saasaynay u sugnayn mar labaadka cumar iskagama tallaabsadeen yacnii qof aan loo fasixin dilkiisa iskama dileen mana dhicin mana dhicin dadka uu doonaayo is idhaahdo dee waxa weeye dil bay mutaysteen nebigu idan weydiisan jiray saad ku arkaysaanba qisada xaatib ibna abi baltaca dacnii yaa rasuula allaahi adrib cunuqa haada almunaafiq xaatib ibna abi baltaca markay ku caddaatay warqaddii uu gaalada u qoray ee digniinta ahayd ee duulaanka lagu qaadi doono uga digaayey gaaladii quraysheed arrinkaana qirtay cumar markiiba wuxuu uhi dacnii yaa rasuula allaahi adrib cunuqa hada almunaafiq iidda aan kurka ka jaro munaafiqane iskagama tallaabsano iskama dilin saxaabaduna saasay ahaan jireen qof asalkiisu islaamnimo yahay inay markaa iska dilaan oo iskaga tallaabsadaan dilkiisa iyagoo isyidhi yidhi waxa weeye waa gaaloobay ama munaafiq buu noqday ma dhici jirin saxaabada qaarkood ragga qaarkood oo munaafiqiina way garanayeen haddana may dilin ya marka cumarna markii aan loo fasixin ma dilin marka qisada noocan ah saxaabada marnaba kama dhicin inay marka waxaweye iska dileen cid asalkoodu islaamnimo ahaa oo khaladu la yimi oo ay is yidhaahdeen munaafiq buu ku noqday ama waa ku gaaloobay inay iska dilaan haddii la yahay asoo kii ninkii indhoolaha ahaaba yacnii qofkii dumar ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii caayi jirtay ee wax ka sheegi jirtay sow kii dilay waxaa la odhanayaa qofkan dumari waxay ahayd umu waladuu isagu leeyahay bay ahayd oo markaa muslimad aan ahayn asalkeedu muslimad ma ahayn yacni markaa maadaamay sidaas ahayd ayna la timi marka waxa weeye kufrigii wax ka dheeraada oo cayn nebiga calayhi salaatu wasalaam ay caayayso ah oo uu ka reebi jiray oo deedna ka reebtoomi weyday sidaasuu ku dilay laakiin suuradaynu ka hadlayna waxay ku saabsantay cid asalkiisu markaa islaamnimo ahayd baa suurada aynu ka hadlaynaa ku saabsan tahay yani misaal loo hayaa ma jiro cumar inuu markaa tasaruf noocaasoo kale a sameeyey yani qisadanna saasayna u sugnayn iskadaa markaysaa markaa inay sabanusuul noqotee inay dhacday ayaaban sugnayn sabanusuulnimaduna waa arrin ka dheeraada dee dhicitaanka markaysaa cumar ay ka dhacdo waa arrin ka ziyaadaa ya oo dee waxa weeye cumar waxaa dhici kartaba dee markaysaa markaa eh, haddii qisadu iyadoo itlaaqan la sheegi lahaa dee wakhtigii nebigaba in la yidhaha ma dhicin beri dambay dhacday ya marka sababu nuzuulku wuxuu leeyahy xukmu rafci buu leeyahy xukmu rafci ayuu leeyahay marka wakhtigii nebiga hadday dhacdo kale taqriir bay markaysaga yeelanaysaa ala kulli xaal markaa saasaynay marka taasi ayna u sugnayn inay sababu nuzuul noqotana iskaba dhaaf alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu alam tara ma ogtoo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay yazcumuuna sheeganaayey ama malaynaayey annahum aamanuu inay rumeeyeen sheeganaayo zacmiga mar waxaa loo fasiraa danni marna waxaa loo fasiraa macna alqowl yazcumuuna malaynaayeen ama sheeganaayeen annahum aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila kii la soo dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey wamaa unzila iyo waladii kii inay rumeeyeen sheeganayey wa biladii baa macnuhu dhacaya maaday ku cadfanta unzila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey oo waxyiga adiga lagu soo rogay iyo waxyigii nebiyada hore lagu soo rogayba inay rumeeyeen sheeganayeen ama malaynayeen waxay sidaa sheeganayaan yuriiduuna xaalay doonayaan yascumuuna waawu damiirkeeda faacilkaa laga xaalaynaya yuriiduuna yuriiduuna waa la xaalaynaya waxay sidaa sheeganayaan ama malaynayaan yuriiduuna xaalay doonayaan matiyat lkadibi zacmuu baa la yidhahaa ya yacni beenta markaysaa markaa yacni gaadiidkeedu waa zacamu wey yuriiduuna xaalay doonayaan bay sheeganayaan an yataxaakamuu inay u xukun doontaan ay doonayaan ila taaquuti taaquutka intii ka ahaatay alkasiir tuqyaan kii xadgudubkiisu badnaa wa huwa kacbu bnu ashraf waa kacbu bnu ashraf weeye waa ninkii yahuudiga ahaa wuxuu ka mid ahaa min ru'asaa'i alyahuud madaxdii yahuuddu ka mid ahaa yacni nabigana calayhi salaatu wasalaam aad buu u colaadiyey dacaayado badanna waa ka sameeyey gaaladana aad buu soo tirtirsiiyey inay la dagaalamaan oo ku soo duulaan oo dee waxaweye aynay sugin oo fadhi u ool markii dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la dilo dabeedna marka kacb bnu ashraf waa la soo dilay amarkii nebiga lagu dilay amarkii nebiga ayaa lagu dilay daliilna uma aha dadka qaarkood yacni marka ikhtiyaalaadka iyo shirqoollada ay wax ku dilaan ay sameeyaan ama ay wax ku qarxiyaan ta noocaasa marka daliil uma aha waayo tani waxay ku dhacday bixukmi rasuul sala allahu aleyh wasalam nebiga amray oo imaamkii muslimiinta ah rasuulki ilaahayna ah ayaa amro amarkiisa lagu soo dilay amarkiisa lagu soo dilay marlabaadkana qadri iyo khiyaano iyo wax ku jirayna ma jirin mar saddexaadka waxa uu ahaa kaafir asli ah oo kufrigiisu yacni marka hore gaalnimadiisu ay gaalnimo asliya tahay oo islaamnimaan u abtirsan mar afraadka wuxuu ahaa mid marka waxa weeye xarbi iyo dagaal nabiga calayhi salaatu wasalaam kula jira caayaya dacaayadaynaya ciidamada ku soo abaabulaya ayuu markaa ahaa marka kaafir xarbiya ayuu ahaa dabeedna markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa amray marshanaadka wax mafsada iyo dhibaata oo ka dhalatay ma jirto wax mafsada iyo dhibaato oo ka dhalatay ma jirto marlixaadka cid kale oo markaa dhiiggoodu aanu bannaanayn oo lala dilay ma jiro keligii baa la dilay keligii ayaa la dilay cid kale lalama qarxin cid kale lalama dilin mafsado ka yacni ka dhalatayna maba jirinba ya marka waxa weeye dhacdooyinka yacni markaa yacni muslim iyo gaalaba la ysla laynaayo ama cid dhiiggoodu bannaan yahay iyo cid aanu bannaanayn laysla dilaayo ama qadrigii khiyaanada ku dhisan ama aan la aabo yeelayn markaysa markaa cidda markaa ku dhimanaysa ee ama mafaasid ka badani ka dhalanayso yani ama cid aan dhiiggoodu bannaanayn la dilaayo yani shirqoollada noocaasa markaysa lagu dilayo oo yacni dhibaatooyinka badan ee noocaasa xambaarsan dad aan dhiiggoodu bannaanayna ku baaba'ayaan waxa weeye marnaba xujo qisadani uma noqonayso waxay saa sheeganayaan yuriiduuna xaalay doonayaan an yataxaakamuu inay u xukun doontaan ila taaquuti taaquutka intii ka ahaatay alkasiir duqyaan ka duqyaankiisi badan yahay wa huwa kacbu ashraf waxay sidaa doonayaan waqad umiruu walxaal qad umiruu xaqiiqee la amray an yakfuruu bihi inay ka kufriyaan taaquutka taaquutka inay ka gaaloobaan oo ka kufriyaan la amray walaa yuwaaluuha inay ka weli yeelan ayna jeclaan ayna u xaglin ayna u gargaarin wa yuriidu shaytaan iyo xaal uu shaytaanku doonayo waxay sidaa doonayaan yani markaa iyadoo oo la amray inay ka kufriyaan taaquudka wa yuriidu shayaanu iyo xaal uu shaytaanku doonayo an yudilahum inuu lumiyo dalaalan ay idlaalan lumin uu lumiyo baciidan xaqa ka dheer can ilxaqi xaqa ka fog ama an yudilahum inuu lumiyo dalaalan ay fayadilu deeda ay lumaan dalaalan baadi ay lumaan baadidaasoo baciidan baciidan can ilxaqi xaqa ka fog waida qiila lahu marka lagu yidhaahdo waa lagu odhanayaae tacaalow ukaalaya ilaa maa anzala allahu kuwa allah soo dejiyey intii ka ahaatay ukaalaya fi lqur'aani qur'aanka ku soo rogay gudihiisa oo min alxukmi xukuma wa ila arasuuli iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay ukaalaya marka lagu yidhaahdo liyaxkuma baynakum suu rasuulku idin kala xukumo dhexdiinna uu idin kala xukumo ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiintaad arkaysaa yasuduuna xaal ay jeesanayaan baad arkaysaa ra'aada markaad ku fasirto inay tahay basariya yasuduuna waad xaalaynaysa hal mafcuul bay qaadataa haddaad u fasirto ra'aadu inay tahay cilmiya ay tahayna yasuduuna mafcuulkii labaad bay qaadanaysaa laba mafcuul bay noqonaysa marka waxay noqonaysaa laqbadu ra'ayta almunaafiqiina waxaad ku ogaanaysaa munaafiqiintu yasuduuna inay jeesanayaan baad ku ogaanaysaa ku aqoonsanaysaa canka xaggaaga ay ka jeesanayaan ilaa hayrika suduuda ru'yada basariya sii fiican ay munaafiqiinta waa la arkayey yani sadigooda iyo icraadkoodana waa la arkayey ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiintu yasuduuna xaal ay jeesanayaan baad arkaysaa yucriduuna ay jeesanayaan canka xaggaaga ka jeesanayaan ilaa hayrika cid kale xaggeed u jeesanayaan suduudan jeesi ay jeesanayaan sadda waxay qaadataa laba macnee sadda bimacnaa acrada iyo sadda bimacnaa manaca sadda mar waxaa looga jeedaa manacaa looga jeedaa marka waa mutacaddi mafcuulka toos bay u qaadataa ya falaa yasuddannaka yani waxa weeye wa inahum la yasudduunahum wasadduukum can ilmasjid alxaraami mafcuulkaa toos loo siiya manacuukum bay la macno tahay yacni sadigaa bimacnaa manaca ahi waa mutacadi o masdarkeedu sadi buu ku yimaadaa sadda yasuddu saddan saasay noqonaysaa waa markay mutacadiga tahay faclun qiyaasu masdar lmucadda facli masderka mucadaha ee ulaasigaa ficilka ulaasiga ah masderkiisa waa facli weeye waalfucuulu ligayrihi fucuulna ligayri almucaddaa bay u sugnaato sulaasiga laasimka ah fucuul baa lagu keenaa oo idinkan arkaa hadda suduudan in la yidhi waa fucuulkii maxaad garanaysaa inuu yahay kii laasimkaha hmm yasuduuna an yucriduuna waa jeesanayaan ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiintaad arkaysaa yasuduuna xaal ay jeesanayaan yucriduuna ay jeesanayaan canka xaggaaga ka jeesanayaan ilaa hayrika cid kale xaggeed u jeesanayaan suduudan jeesi ay jeesanayaan fa kayfa idaa asaabathum musiiba fa kayfa yasnacuuna siday samaynayaan culamada qaarkood mubtaday qadaraan fa kayfa xaaluhum idaa asaabathum musiiba culamada qaarkoodna ficil bay qadaraan ama fakayfa maaaluhum ama fakayfa xaaluhum marka la qadaraayo mabtade la qadaraayo kayfana waxay noqonaysaa khabar muqadama isagu kollayba waa horeeyaayo yani wuxuu u horeeyaa dee sadaratulkalaam bay leedahay marna ficil baa loo qadaraa fakayfa yasnacuuna sidee bay samaynayaan aya suncin yasnacuun ama xaalay sidee yihiin bay yasnacuuna samaynayaan idaa asaabathum markay haleesho musiibatun dhibaata ay haleesho musiibatun waa ismu faacilkii asaabat asaabat fahiya musiiba way haleeshay fahiya musiiba marka carabi ahaan xaqiiqada lugawiga ah wax kastoo wax haleela khayran kaana aw sharan musiiba ayaa lugatan loo odhan jiray ha yeeshee curfiga isticmaalka wuxuu ku gaar yeelay wixii shar ah ee wax asiiba wa ilaa kuma gaar ahayn asalka luqada sharka kuma gaar ahayn haddama aragta laakiin curfigiibaa muxuu ku gaar yeelay yacni curfigiibaa wuxuu ku gaar yeelay in looga jeedo wixii waxaleele dhibaato ah yacni shar ah mm. marka xaqiiqada curfiyada abaa ah markaa lagu soconaya ilaa xaqaa'iqda tacadudo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa lugawiya kale jira xaqiiqadii lugawi ahayd waxaa ka dambaysa xaqiiqada curfiga ah marka musiibada waxaa loo jeedaa dhibaatada u haleesha idaa asaabatu markay haleesho musiibatun dhibaata ay haleesho cuquubatun ciqaabi ay haleesho bimaa qadamat aydiihim ay bisababi aladii qadamathu aydiihim kay gacmahooda hormarsatay daraaddii ay ku haleesho badu waa saabiyo fiihi ihbaatu saabiya saabiyadoo la sugayaa ku sugan min alkufri waalmacaasi oo kufri iyo macaasi ah mintaas waa bayaaniya ibhaamka maada ku jira ayaa la caddaynaya ay ayaqdiruuna cala alicraadi walfiraari minha ayaqdiruuna miyay awoodayaan cala alicraadi jeesiga ay jeestaan iyo walfiraari cararka minhaa ay ka cararaan miyay awoodi karayaan laa maya ma awoodayaan ya sidee xaalkoodu noqonaya marka ujeeddada su'aashu u dhacaysaa laynuu sheegayoo sidaas aawadeed buu muxuu yidhi ayaqdiruuna cala alicraadi walfiraari minha ila maxay samaynayaan yacnii miyay jeesanayaan mise way cararayaan waa wixii unbaa la fasiro la uma summa jaa'uuka dabeedna ay ku yimaadaan hadday musiiba haleesho uma jaa'uuka dabeedna ay ku yimaadaan macduufun calaa yasuduuna mufasirku isagu wuxuu maray yasuduuna in lagu cadfo laakiin agsarka culammadu si kale inay marayn baynu sheegi doonaa sida uu isagu maray anfasiro si isagu maray waxa weeye uma jaa-uuka waxay ku cadfan tahay mactuufun calaa yasuduuna yasuduuna ay ku cadfan tahay yasuduuna maadaama ay ku cadfan tahay macnuhu wuxuu dhacaya ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiintu yasuduuna xaalay jeesanayaan canka suduuda jeesi ay kaa jeesanayaan uma jaa-uuka kadibna ay ku imanayaan ya yaxlifuuna billaah intay kaa jeestaan bay haddana kuu imanayaanoo sidan kuu odhanayaan sidaas waxa maray waaxidi ayaa maray sheikhuna waa ku raacay ha yeeshee jamaahiirta mufasiriintu waxay mareen sisia ah ka duwan markaa sidaas waxay noqonaysaa inta dhexe muctariday noqonaysa waxay ku xidhiidsantahay ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda uma jaa'uuka yaxlifuuna billahi in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa inta dhexena waa muctarida kaasi waa tafsiir waa sida waaxidi maray suyuudina ku raacay laakiin jumhuurka mufasiriintu waxay mareen sidaa caliyulqaariba uu sheegay jumhuurka u tiiriyey inay asaabatum ku cadfan tahay culamo badanna waaba tasriixiyeen laakiin ziyaadada inuu jumhuurku sidaa qabaan buu tasriixinayaa mulla caliyulqaari ee mufasiriin badani dee waa sheegayaan saas waxay noqonaysaa waljumhuuru calaa annahu cadfun calaa asaabatum yacni uma jaa'uuka xiina yusaabuuna lilictidaar fakayfa idaa asaabathum sidee xaalkoodu noqonaya ama maxay samaynayaan siday samaynayaan markay musiiba haleesho bima qadamat aydiihim uma jaa'uuka dabeedna ay ku yimaadaan markay musiibadu haleesho dabadeed yaxlifuuna billaah waxay ku imanayaan yaxlifuuna xaalay dhaaranayaan billaahi allah ay ku dhaaranayaan in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa in aradnaa ay maa aradnaa ma doonayna bay yidhahdeen in waa naafiya bimacnaa ma bilmuxaakamati ilaa hayrik xukun doonadkaan u xukun doonana cidaan adiga ahayn ugama jeedno ilaa ixsaanan wax hagaajin mooye wax kale ugama jeedno sulxan sulux mooyaane wax kale ugama jeedno wa tawfiiqan iyo iswaafajin la iswaafajinayo taaliifan bayna alkhasmayni labada khasmi labada isku lidiga iska horjeeda isla dacwiyaaya inaanu iswaafajinno iyo sulx inaanu samayno mooye wax kale ugama jeedno taaliifan bayna alkhasmayn tawfiiq waa maxay waa iswaafajin laiswaafajiyo labadii khasmi taaliifan bayna alkhasmayni labada khasmi laysu soo dhoweeyo laysjeclaysiiyo bitaqriibi fi lxukmi xukunka in laysugu dhoweeyo laysku jeclaysiiyo duuna alxamli calaa muri lxaqi iyadoo aan lagu xambaarin yacni markaa gartii qadhaadhayd iyo xaqii qadhaadha aan lagu xambaarin oo haddii la yidhaahdo waxay sheeganayaan haddii marka waxa weeye dee loo qaado oo mudduciyo mudda calayhi ay noqoto qof waliba wuxuu caddaysto ay noqoto oo deed marka waxa markhaati iyo marka ay meesha yimaadaan dee qofna waxbuu waayaya qofna waxbuu helayaa marka qof bay ku qaraaraanaysaa laakiin sulux haddii dee marka isagaa la maro oo dee la yidhahdo warna intaa ka kacadna intaas qaado adna yaa oo meel lixa la ysugu keeno dee waxa weeye midnaba cidlo lama dirin marka dee waxa weeye iyagoo niyaddoodii caadi isugu tahayna oo dee isjecelna waa kala tegayaan kulaha hmm marka calaa kulli xaal waxaan way ku cudur daaranayaan waxyaalaha xunxun waxaa ah, lagu daafacaa in la yidhaahdo wanaag baan uga jeednay ya yacnii wanaag in looga jeedaana haddayba sugnaato kuma filla yacni mid ku filan ma aha yacni dad baa waxay doonayaan inay ku yacni baari yeelaan oo ku daafacaan xumaanta ay samaynayaan yacni waxaan uga jeednay wanaag baan uga jeednay wanaag baan uga gol lahayn wax xumeeya ismaanu lahayn yani markaa saasay markaa odhanayaan waa kuwa munaafiqiinta ku cudur daaranayo leh in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa walla ku marayaan wax hagaajin baan uga jeednay nin wanaagsan baanu ka lahayn ya nin wanaagsan hadday lahaan lahaayeen xukunka daaquud kamay doonteen xukunka ilaahayna kama tagayn hadday nin wanaagsan lahaayen lahayn yani hadday niyadu wanaagsanaato camalkuna waa wanaagsanaanaya alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jidhka cad baa ku jira waslad yar oo hadduu hagaago wada hagaagayo jidhku waa hadday wasladaa yar xumaatana jidhku wada xumaanayo waa qalbiga niyadu hadday wanaagsanaato camalkuna waa wanaagsanaanaya laakiin niyadii baa ma suuragal low salaxat inniya la salaxa alcamal niyadu hadday wanaagsanaan lahayd camalkuna waa wanaagsanaan lahaa camalkuna waa wanaagsanaan lahaa qaar baa waxay odhan ilaahay waa qalbi jire qalbigaygu waa fiican yahay camalkaygu ha iska xumaadee laakiin qalbi wanaagsan baanu haynaa qalbi wanaagsan haddaa hayn lahaydna camalkiinu waa wanaagsanaan lahaa camalkiinu ma xumaadeene waa wanaagsanaan lahaa ilaahayna qalbi jiro keliya maahe qalbigii camalkaba waa jiraayo mid walba waa eegaa sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariye sheegay in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay xoolihiinna eegi maayo jirarkiinna iyo siday u quruxsanyihin eegi maayo suuradihinna iyo muuqaaladiinna eegi maayo walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum acmaalikum ha yeeshee wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinna khata waxaa dhacay kitaabka saalixiinka khata ku dhacay oo odhanaya in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa amwaalikum walaa ilaa acmaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum camalladiinnana xataa ilaahay eegi maaye qalbigiinnuu eegaya khata'aasina waa khata' qadiim ah maa khata' cusuba tabacaadkan cusuba waayo shaarixa kitaabka sharxe ibnu callaan markuu sidaa ku arkay asalkii xadiidka ma raajicin dee sidii u qornaydee uu ku arkay nuskhada ayuu is yidhi tawjiihi oo iyadiibuu ku sharxay ya oo inaan muhimmadda weyne camalka ku dhisnayn ee niyadda ku dhisantay iyo qalbiga ayuu deedna ku sharxay waa khata' weyn oo kitaabka ku dhacay walacallahu min anusaakh waxaa laga yaabaa dadkii iska guurinayey ee dee bimacnaa kala qoranayey ee kala naqilanayey inay ka dhacdaa laga yaabaa shiikha inay ka dhicin xadiiskuna muxuu ugu yaallaa fii saxiixi muslim walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum alcallaama maxamed naasir iddiin raximah allah ayaa baraarujiyey muqadimada taxqiiqiisa riyaad saalixiinka xaqiijiyeyna yani ku sheegay yani khaaa noocaasa yani marka aad yo aadna u baraarujiyey tabacaadkii ka dambeeyeyna calaa kulli xaal waxa weeye tambihiisa ayay raaceen haddii loo noqdo asalka saxiix muslimna sida uu shiikhu sheegay bay ugu taallaa camal ma eegaayo kuma taal walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum saas aawadee acmaasha saalixa maxaa loo shartiya alikhlaas walmutaabaca sooma hadday niyada un looga jeedo niyadu inay marka ikhlaasun qofku u jeeda hadday keligeeda anfacayso maxaa loo yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ya yacani dadka bidcooyinka la imanaya dee qaar baa ikhlaas uga jeeda iyagoo ikhlaas ay ka tahay rabbi ugu dhowaada isle ba haddana marka waxa weeye dee waxay ku dhaceen yacni markaa naar bay ku mutaysteen ya maxay ugu mutaysanayaan dee waxay samaynayaan baa waxay tahay wax shareecadiiba khilaafsan ay ka diin yeesheen alkhawaariju kilaabu naar maxaa loo yidhi ya yacni waxaa loo dhaleecayey waxa weeye wayna shareecadii markaa khilaafeen oo ka baxeen sunnadii oo ay markaa subushii markaysa markaa raaceen eh, siraatlmustaqiimka khilaafsanay marka anniyat alxasana haddayba sugnaato waxdaha laa takfi kuma filla ee waa inuu camalkuna noqdaa mid wanaagsan ulaaika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye yaclamu allahu ilaahay uu ogaa maa fii quluubihim waxa qalbiyadooda ku suganoo min annifaaqi munaafiqnimo ah wa kadibihim iyo beensheegooda ah fii cudrihim cudurdaarkooda ay ku beensheegayaan faacrid canhum ka jeeso xaggooda bisafxi yani jeesi aad dhaafid aad iska dhaafto uga jeeso faacrid canhum bisafxi jeesi aad ka jeesato oo aad iska cafido iska dhaafto kaga jeeso wacidhum waani khawifhum allah allah ku cabsigeli ya munaafiqiinta nebigu ma diri jirin calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta qaarkood markii loo sheegay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam dachu lianlaa yataxaddas annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaaba yani iska daa buu yidhi yani marka lianlaa yataxaddas annaasu ana muxammadan yaqtulu asxaabah si aan dadku ugu sheekaysan muxamed asxaabtiisuu laayaa oo diintii infiraar dadka ugaga dhicin ya oo intii xataa rumayse raacday buu laayaa aan la odhan iska daaya buui waxaa la ilaalinaya sumcadda dacwadda islaamka abaa la diinka islaamka dadku inay ka infiraarin baa la doonayaa oo ayna ka didin oo waxa markaa ay kaga didayaan laga ilaalinaya wacidhum waani khawifhum allah allah ku cabsigeli waqul lahum waxaad ku tidhahdaa fii anfusihim fii shani anfusihim arrinka nafahooda waxaad ka tidhaahdaa qawlan baliiqan hadal xeel dheer ka dheh mu'asiran fiihim saamaynaya ay usjurhum ka reeb yacni waxay samaynayaan liyarjicuu can kufrihim si ay uga noqdaan gaalnimadooda marka fii anfusihim xaggay ku tacalluqdaa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen waxay ku tacalluqdaa baliiqan bay ku tacalluqdaa laakiin tan noocaasi markaysaa bacdu ahlicilmi haba maraan ba waa khaa waayo yani baliiqan waa sifo sifaduna mawsuufka wax ka horeeya kuma camal fali karto marka maadaamay sidaas tahay wejigaasi yani waxa weye waa daciif sida fiican waxa weye waa in lahay qul bay ku tacalluqdaa sida ajwadku asaas waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa wamaa arsalnaa min rasuulin ila liyutaaca biidn illaah allah wuxuu uhi wamaa arsalnaa maanu soo dirin min rasuulin rasuul maanu soo dirin lishayin min alashyaa maanu soo dirin ila liyutaaca in la ateeco daraaddeed mooyaane biidni illaahi ilaahay amarkiisa iyo idankiisa lagu ateeco ama biidni illaahi ilaahay tawfiiqdiisa iyo iraadadiisa lagu ateeco qadariga ah labada mid walba waa loo fasiray in la yhaha idnigii sharcigaha baa looga jeedaa amarka sharciga ah sababtiisa lagu ateeco o ilaahay amray iyo in la yidhaahdo tawfiiqda ilaahay iyo waafajintiisa iyo mashii'adiisa qadariga ah oo ciduu ilaahay doono inay ateecdo ayay ateecaysa walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka hadday sugnaan lahayd markay nafahooda dulmiyaan jaa'uuka inay kuu yimaadaan hadday sugnaan lahayd faistakfaruu allaha allahay dembidhaaf weydiisan lahaayeen wastakfara lahum urasuulu rasuulkuna ilahay dembidhaaf u weydiin lahaa lawajadu llaha ilaahay waxay ku ogaan lahaayeen ku aqoonsan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan inuu yahay ka bedelo raxiiman mid naxariis badan inuu yahay bay ku ogaan lahaayeen falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakim dhigaan xakam kaaga dhigaan ama xaakim fii maa shajara baynahum wixii dhexdooda iska gala ee ka dhex gala ee iskaga khaldama uma laa yajiduu dabeedna aynay helin fii anfusihim nafahooda aynay ka helin xarajan wax dhiba iyo cidhiiriya aynay ka helin mima qadayta ay min qadaa'ika qadaagaaga ama min aladii qadaytahu kii aad ku xukuntay wa yusallimu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansi ay hoggaansamaan ilaa saase ay dhacdo ma rumaynayaan buu allah yidhi wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk